wausalli wausalimu calaa nabiyi alkariim maxamed ibni cabdillaah imaami alxunafaa'i wa qaa'idi lquri lmuxajaliin wacalaa aalih waasxaabih wa aswaajihi daahiraati ummahaati almu'miniin wacala ataabiciina lahum biixsaanin ilaa yowmi ddiin wasalama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilman yanfacuna wasidna cilman walxamdu lilaahi calaa kulli xaal rabi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii allahuma waafiqna lima tuxibuhu watardaah min alaqwaali walafcaali walaaraa ama bacdu waxa aynu ka bilaabaynaa aayadda shan iyo toban suuratu yuunus suuraddu sidaynu horeba usoo xusnay waxay aad ugu nuuxnuuxsanaysay dhinaca caqiidada iyo qiimaynta insaanka bani aadamkiioo ilaahay u qiimaynayo bal qof waliba waxa uu ka yeelay ammaanadii ilaahay uu caalamkan dadka ku aaminay oo markan ilaahay uhi uma jacalnaakum khalaa'ifa fi lardi min bacdihim waxaanu idinka dhignay kuwo ummadaha hore la halaagay kuwo khaliif ka ah waa wakiil waxa weeye mid la xil saaray oo tijaabo ku jira linandura kayfa tacmaluun tijaabu ku jira marka ilaahay uu leeyahay si aan u eegno bal waxa aad samaysaan manaa hal asbaxa khalfan aw khalafan ma wuxuu noqday khalfi mise khalaf waa maxay eray bixintaas qur-aanka ina baraya dadkan laga dhigay kuwo dhulka ka ah khalaf khayr leh wey khalaf khayr leh oo ammaanadii gartay oo xilkii ka soo baxay oo waajibkii fuliyey waaya oo waa jamcu khalaa'if qaybina waa kuwa khalfun waa dadxun waxaa ilaahay uu tilmaamay fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu salaata watabacuu shahawaati fasawfa yalqowna hayan kuwa dadxun ah iyo kuwa dad miyir qaba oo hagaagsana labadaa qolay u qaybsameen aayaadkani waxay markaa ka waramayaan kuwii dadxunka ahaa <clears throat> iyo sida ay uga hortageen ilaahay qur-aankiisa ilaahay wuxuu ka warramay haddaba gaaladii quraysheeda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la wakhtiga ahaa qur-aanku kuwaasuu ka waramaa laakiin gaal waa isku aqoon waa isku maqaaladii iyo hadal waa isku mowqif aragti wa waidaa tutla calayhim aayaatuna kolka aayadaha yaga lagu dul akhriya buu ilaahay yidhi ummadaha gaalada ah ee nebi maxamed uu ku akhriya ama asxaabtu bayinaatin iyagoo aayadahaasi cadcad oo wax qarsooni iyo wax lagu marmarsoodaati toona jirin qaala aladiina kuwii waxay idhaahdeen laa yarjuuna liqa'ana aan rajaynaynin inay aakhiro nala kulmaan waxay idhaahdeen i'tikeen biqur'aanin qur-aankeen hayri haada aan kan ahayn kani socon maayeen aw badilhu ama dooriba wax kale kusoo doori qul waxaa tidhaa maa yakuunu lii ima suuroobayo xalaali ma aha an ubadilahu inaan qur-aanka dooriyo min tilqaa'i nafsii naftayda jihadeeda min jihati nafsi ma badeli karo in attabicu ma raacayo ilaa maa yuuxaa ilaya qur-aanka lai waxyoodu baan anugu raacaya addoon baan innii akhaafu waxaan ka cabsanayaa anugu in casaytu rabbii ilaahayga haddaan caasiyo waxyigiisa bedelo cadaaba yowmin cadiim maalin weyn cadaabkii qul waxaad tidhaa low shaa allaahu rabbi hadduu doonayo maa talowtuhu calaykum dee qur-aankaydi kumabaan dul akhriyeenba walaa adraakum bihi ilaahayna idinmuu ogaysiiyeenoo idinma keeneenba laakiin ilaahay baa labada arrimoodba doonay faqad labitu fiikum waan idin dhex joogay ummad yahay cumuran sannado badan min qablihi qur-aanka ka hor dee miyaydaan aqoon lahay sannado badan baan idin dhex joogay afalaa tacqiluun miyaydaan waxba garanayn maad tidhaahdaa ninkani waxaan horeba ulamu imane iminka shaygan u keenay waa run sidaasaa ilaahay subxaana wa gefkoodiiyo khaladkoodiina uu caddaynaya garnaqsigaa cajiibka ana loogu laqimaya rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam aayadihii ilaahay baa lagu dul akriyay yaa ku akriyay ficilku waa majhuul cidda ku akhriday cidday doonaysa ha ahaato akhrintaa muhiima laakiin ka akhriyay kuu doonayaba ha ahaado rasuulkuu noqonayaa wuxuu noqon karaa culimmadii ummadihii hore oon qur-aanka rumeeyo qaatay wuxuu noqon karaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aayadaha ilaahay marka lagu dul akhriya weliba iyagoo sifadaa leh qur-aanku bayinaad buu raaciyaa waanay cadcadyihiinoo way kala saafayihinoo waa la fahmi waaye laguma marmarsoonayo min fadli illaahi tacaala calayna ummadan islaamka ilaahay waxa ku gallada waxaa ka mida kitaabkoodan kariimka ahi waa kitaab fasaaxadiisii iyo balaaqadiisii cid waliba ka markhaati furtay oo la dhammayn la'yahay oo in la fahmi waaye iska daayo in macaanidiisi iyo jawharta ku jirta laga salgaadho culimmada khubarada ku ah ay ka salgaadhaan ayaa la kari kari la'yahay halka laga yaabo tilmuudka yuhuudda markuu qofku ahriyo ama baybalka kristanka wuxuu jeedaba inuu fahmi waayo mubtada bilaa khabara hadal bilaabmaya oo aan dhammaad lahayn waxaan isku wada xidhiidsanayno wuxuu ujeedaba aan la fahmay laakiin kani haadaa bayinaat isaguna wuu cadyahay waxna wuu cadaynaya kuwii waxay idhaahdeen laa yarjuuna liqaana baydka kaa soo aayaddii markii hore aynu soo maraynay ina aladiina laa yarjuuna liqaana halkana ilaahay waxa ihi qaal aladiina laa yarjuuna liqaana eg waxa erayga uu tusinayaa dadka aan aakhiro ilaahay rajaynayn inay la kulmaan erayga waxa uu tusinayaa xishood la-aanta iyo afxumadu ka noocaasabay ku badantay oo ay kasoo furaysaa qofkaan ilaahay aakhira rumays inuu ilaahay la kulmaya aakhira aan rumaysnayn waxay yidhaahdeen qur-aan itibi qur'aanin hayri hada aw badilo war qur-aanka aan kan ahayn keenaba naga doori waxay moodeen yaa laytahum guuldaradooda daciifnimadooda waxay moodeen qur-aanku inuu la mid yahay gabayga qur-aanku inuu la mid yahay maahmaahda qur-aanku inuu la mid yahay distoorkoodii xumaano liitay idinka <clears throat> arkado distoorada ay diinta ka dhigtaan ee waxay raacaan u sarreeya gaaladu dee waa la bedelaa lifaaq baa loo sameeyaa ila waa wax bani aadam qore eh oo dhaliil iyo goldaloolo leh markuu xoogaa joogaba waxaa la yidhahdaa warbahalkii qarnigii loo qoray wuu isbedelaye horumarkii adduunyada iyo dadkiiba wax badan baa iska bedelee bahalkii lifaaqaan u samayna lifaaq adiga cid waliba wixii yare ay qorqoratay isku qabsigeediina wuu batay sidii xanjaduu noqday mid marna mid sidaa loo kala jiidayo <laughs> marna mid la celinayaabuu noqday oo mergiya ah, oo dhan walba loo rogi karo marka kii oo kale ay moodeen kana qur-aanka nidaamkii jaahiliga ahaa moodeen laakiin waxaanay ogeyn inuu ilaahay keenayo tanziilun min xakiimin xamiid mid xikmad lebaa soo dejiyayoo shay walba halkiisa dhigayoo ogsoon khalqiga maanta jooga iyo adduunyadu inta ay dhammaanayso kuwa imanaya dareenkooda iyo dadnimadooda iyo dastoorkii hagi lahaa buu noqday kani marka lama mid aha dasaatiir alardiya dasaatiir albashariya dasaatiir alwadciya lama mid aha waa nidaamkaa samaawiga ah isagu dhaliishalaa farqigaasaa udhexeeya waaya ha ugu soo talagelina waa sidii wixiinu ahaayeen waxaa jaanjaamana malluuqana haysataan ee qorqorateen sidiisii ha ugu soo talagelina qur-aan waataa nabiga loo laqiimee lagu yihi qul maa yakuunu lii an ubadilahu min tilqaa'i nafsi anigu xaggayga kama bedeli karo ummadana waa saasoo kaleoo cid bedeli karta hadduu nebigu bedeli waayey ma jirto weligoodba dadku hasalugaan waxa uu aayaadku ka hadlayo aayaadka qur-aanku ay ka hadlayaano waa taa ad arkayse gaaladu ay leeyihiin qur-aankiinana waxa uu ka hadlaya sida aayaadka jihaadkaoo kale maar wax ka bedela meelahaasay kasoo neefneefeeno markaasay yidhaahdeen war dadkan isku dhalaalay iyo waxaan islaayay iyo irhaabkan iyo waxaan asalkiisu waa qur-aanka eh dagaal dagaal iyo dil iyo waxbuu sheegayaae warbal wax ka khafiifiya halkay nabiga lahaayeen iti biqur'aanin hayri haada aw badilhu kuwanaa taagan aslulirhaab ayay leeyihin intay istaagaan ay ka dhawaajiyaan waa qur-aanka mar hadduu jihaadba sheegaya bay leeyihin waa bartiibunbay kuwana taagan yihiin intee oo qarnibaa laga yimi waaya laakiin dee maqaaladaa rasuulka loo laqimay dadkii qaadan lahaabaa iyaguna loo baahan yahay ee odhan lahaa in attabicu ilaa maa yuuxa ilaya waa waxyina la siiyey oo aan mudnayn in la farageliyo faragelintiisuna waa macsiyo waa jariimad waa diin la-aan in casayd inii ahaafu in casaytu rabbii cadaaba yowmin cadiim haddaan ilaahay caasiya cadaab weyn baan ka cabsanaya macsiyadani waa maxay dee macsiyo dhan way tahay laakiin diinta ilaahay oo la farageliyo iyadoo dad kale loo habranayo macnihiisoo la duwo sharaxiisaoo maaragtay cid kale lagu raaligeliyo waa macsiyo marka macsiyo weeye kitaabka ilaahay oo la farageliya iyadoo idinka laydinku raaligelinaya anigu taa shaqadayda ma ah keliya shaqadaydu waxa weeye fulin in attabicu ilaa maa yuuxaa ilay ilaahay baa inaga xil qaaday dadku distoorkii ay dejisan lahaayeen iyo sharci iyo intay qur-aanka halkan iska dhigaan inay wax kale yidhaahdaan kaasaa u sarreeya iyo ilaahay wuu inaga xil qaadayoo innaga arrinkeenna waa fulinuun doorkeen iyo kaalintaynu qaadanaynaa waa fulin fulin weeye dadka waa la ogolyahay laa'ixad inay qortaan nidaam inay qortaan la xidhiidha mucaamaladooda tijaariga ah iyo nidaamkooda doorasho iyo xuquuqdooda wixii sii faahfaahinaya kol haddaan nas faahfaahinayaa jirin waa la ogolyahay iyo wixii dadku ay ku kala soconayaan waxaa asal u ah almuslimuuna calaa shuruudihim nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay muslimiintu waxay ku kala baxayaan shuruuday dhigteen laakiin de asal buu leeyahy waxaasoo dhammi asalkiisuna waa allaa yukhaalifa alkitaaba wasunna inaanu kitaabka iyo sunnaha khilaafinba asalah laakiin waa mushkiladayna haddii lagu qoro waa inaanu kitaabka iyo sunnaha khilaafin haddana la khilaafayo la booshaaaqayo taasaa dhibaatale qul low shaaa allaahu maa talawtuhu calaykum walaa adraakum bihi sidaa ku dheh waxaad ku tidhaahdaa hadduu ilaahay doonayo qur-aankan idinkumabaan dul akhriyeen hadduu ilaahay doonayo qur-aankan idinmaba sheegeen oo idinmaba ogeysiiyeen laakiin labada arrimoodba ilaahay baa doonay ilaahay wuxuu doonay inuu aniga igu soo dejiyo waxyigan oo aan idinku dul ahriyo oon ammaanadan idisoo gaadhsiiyo waxa labaaduu doonay inuu diintan idin baro oo uu idin ogaysiiyo carabkayga iyadoo idinka soo gaadhsiinayo labada arrimoodba horena way u qornaayeen mashiyadii ilaahay iyo doonidiisiina weeye dantii dadkaana ku jirta inay diin helaan dadka waxaan diin hayni ma anfacayo dadku intaanay diin helin waanay haraadan yihiin waanay halaagan yihiin iimaan la-aaniya ayaan daraa haysata maba afdhigayaanba wax kasta hadday helaan dadku ma afdhigayaan waa dad suusubaya oo qaxaya oo kadeedan marka ilaahay baa wuxuu doonay inaan idinku dul ahriyo idinna ogeysiiyo walaa adraakum marka ficil weeye faacilkiisu huwa allah walaa adra allaahu bi bihi idinma ogeysiiyeen isagu ma aha anugu haddaan doonaya idinkuma dul ariyeen hadduu ilaahay doonaya idinkuma dul ahriyeen ee ilaahay baa doona inaan idinku dul ahriyo walaa adraakumna ilaahay idinmu ogeysiiye wey maaha anugu in ogeysiiyeen waxa ilaahay haduu doonayo idinmu ogeysiiye wuuse idin ogeysiiyey oo waa kan idin baray waa kan idin keenay rasuulkii idinku dul ahrii lahaa macnihiisa idin sharxi lahaa waxaa la idinka doonaya la idin fahamsiiyey marka anigiina muuqaalkii baan ah kitaabkuna waa kii aa maqlayseen iga dhegaysanayseen marka maqal iyo muuqaalba ku qaadatee ilaahay baa sidii ugu fiicnayd idinkaga dhaadhaciyey marka saas weeyo <clears throat> waxa loo sheegayaa waxaan ilaahay uu doonay inay ku jirto dabeedna ay mudan yihiinuun inay ilaahay ka guddoontaan diintaa iyo nicmadaa u keenay ibnu kaiir oo quraada sabcada ka ariyay ah, ka ahoo maaragtay akhriyaya qiro tawaaturoo sugan mutawaatiraa sida eh, tan misxafka kale ayaa wuxuu akhriyayaa walaa adraakum bihi marka macnaheedu waxa weeye walow shaaa allaahu hadduu ilaahay doono maa talawtuhu calaykum anigu idinkuma waan dul ahriyeene wala adraakum bihi ilaahay unbaaba idin ogeysiin lahaa oo qalbigiinuu ku shubi lahaa hadduu ilaahay doonayo anigu idinkumaan dul akhriyeena isaga unbaaba qalbigiinna ku shubi lahaayo wuuba ka maarmi lahaaba rasuul oo wuu iska dayn lahaa oo qof walba qur-aankunbuu qalbigiisa dhigi lahaa ama kitaab gaaruu siin lahaa iyadoon meesha rasuulba jirin walaa adraakum ayillaah bihi kitaabka ilahay unbaaba idin ogeysiin laha idin bari lahaa ila uu kari karaye qof walba inuu halkiisa ku xafidsiiyo oo macallin qur ka dhigo marka taa macnaheedu waxa weeye dee kitaabkiioo bilaa muuqaal ciddii nolosha ugu fasiri lahayd aanay la soconin oo rasuulkii ka maqan yahaybay heli lahaayeen taana ilaahay ma doonin labadaba uu keenay kitaabkii iyo kii turjumayo nebigiiya arrin labaadoo markhaatiya arrin saddexaadoo markhaatiya halkan ilaahay uu nabiga fara inuu daliishado arrintaas waa maxay faqad labittu fiikum cumuran min qablihi afalaa tacqiluun cumurku waa siniin muddo sanadaa muddo sannadaabaan idin dhex joogaye kitaabkanoo kalena maan keenine maxaan hore ugu keeni waayay haddaan maanta wax soo biirin waxaanaan keenay haddaanu xaq ahayn dee waxa ii markhaatiya balbaagarownkaygii hore khalfiyadayda taarikh nololaydkaygii hore been ma laygu yaqaanay wax miyaan isweydaarin jiray kitaab horoon sheegay miyuu jiray cid kale miyaan wax ka soo wariyey waar sawtaynu ammaanada isku ogayn iyo maxamed baa run sheegaya ila qofku markuu taariikh wanaagsan leeya daliilkay galaysa oo waxaa la runtaada hore beentaada hore runtaada dambe disha dabcan runtaada horena runtaada dambe ayidaa marka maxamed saadiq waa maxamed ulamiin alqaabtii iyo tilmaamihii rasuulka ahayd calayhi salaatu wasalaam maxamedkii aaminka ahaa maxamedkii run badanaha ahaa marka sawtia runta idiin sheegi jirima maantaan been cusub keenay afartan jir baan cumurku waa afartan jir waa afartan sannadood baan idinsoo dhex joogay marka afartankaa beentaan sheegi waayma maantaan sheegaya arrintanina waa arrin caqliga galaysa afalaa tacqiluun siduu ilaha yidhi waa arin caqliga lagaga shaqaysiin karayo oo caqliga u baahan in loola noqdo sidaa daraaddeed ayaa ninkii madaxda ka ahaa reer yurub ee qaybtan soo la soo xidhiidhay carabta iyo madiine ee heraqle la odhan jiray baa wakhti wakhtiyada ka mida markii uu maqlay soo bixidda nebiga ayaa wuxuu yidhi war horta qoladan carbeeda ninka la sheegay ka soo baxay miyay halkan shaam cidi inala joogtaa haabaa wafdi baa jooga wafdigiina wuxuu noqday abi sufyaan iyo qoladiisii abi sufyaanna wakhtigaa nabigaba ma rumaysteena gaaladu madax ka ahaa waa loo yeedho abi sufyaan buu waraysi shir jaraaid buu qabto wuxuu la yeeshay waraysi ayuu la yeeshay waraysigiibaa wuxuu ku daray dee xadiidku wuu dheeraahay xadiid saxiixana weeyaan qisadu waa sugan tahay wuxuu ku daray war waxaan ku weydiiyey ninkani arrinkan uu maanta keenay intaanu imirka waxaan odhanin hore miyuu wax kale u sheegay wax kale oo hore jiray miyay jireen maya buuli wax hore oo ninkaasi uu sheegay oo beena oo aanu ku naqaanay may jirin markaa wuxuu idhi haa haddii masal beeno hore uu sheegi lahaa waxaan odhan lahaa waa wixiisii xilka lahaa ee hore laakiin maadaama aanu wax hore oo beenaba sheeginba waxaa halkaa ka cad ninkaasi waxa uu idiin sheegay inuu run yahay afalaa tacqiluun caqliyadda wanaagsane si caadiya u fikiraysaa waa midh ay dariishan karto sida ninkaasiba u dariishadeen ilaahay baa wuxuu ihi faman adlamu yaa ka gardaro badan miman iftaraa cala allahi kadiban cidda ilaahay been ku abuuratay aw kadaba biaayaati ilaahay aayadihiisa beeniyey innahu arrinku wuxuu yahy laa yuflixu lmujrimuun dembiilayaashu ma liibaanaan wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illaah hayr allah inta alla ka sokayso maa shay bay caabudeen laa yaduruhum walaa yanfacum dhib iyo dheeftoona aanu lahayn wayaquuluuna waxay odhanayaan gaaladu haa ulaa'i kuwaasi shufacaauna waa kuwa noo ergeynaya cinda allah ilaahay agtiisa sanamyaashaasaa noo ergeynaya odhan jire qul waxaad tidhaahdaa atunabbi'uuna allah oo ilaahay ma waxa u sheegaysaan atunabbi'uuna allah ilaahay ma waxaa uga warramaysaan bimaa shay laa yaclamu aanu kuba ogaynba fi samaawaati walaa fil ardi samooyinka dhulka waxaanu ku ogayn miyaa keenteen oo sheegteen subxaanahu isaga xumaan ka hufan wa tacaalaa camaa yushrikuun waxay la caabudeenna wuu ka sarreeyaa sidaasaa rabbuna subxaanah <clears throat> uu nabiga u laqimay calayhi salaatu wasalaam waxa halkan ilaahay uu ku xusayaa ee waxa la yidhaahdo dee dulmigu wuu noocyo badan yahay dulmigu noocyo kala duwan weeye waxa usii daran oo dulmi ugu weyn ka ilaahay laga gala xaqiisa subxaanahu wa tacaala cid waliba xuquuq bay leedahay markaynu ifkan joogno waxaynu abuurannahay xuquuqda inaynu xaqiijinno waxaynu abuurannahay cid walba inaynu xaqeeda siino awalu lxuquuq wa aslu lxuquuq wa ahbatu lxuquuq wa acdalu lxuquuq waa xaqa ilaahay subxaana wa tacaala waa ka nebigu mucaad buu la hadlayaa isagoo ummadda tacliiminaya mucaad binu jabalna ku halqabsanaya wuxuu leeyaha mucaad atadri maa xaqu llaahi cala alcibaad wamaa xaqu lcibaadi cala allah ma taqaana xaqa ilaahay addoommaha uu ku leeyahy iyo ka iyagu ilaahay ku leeyihiin xaqa ilaahay addoommaha uu ku leeyay waa inay keligii caabudaan oo aanay wax kale xaqiisa siinin marka haddaad maqasho cadaalad baa la xaqiijiyey cadaaladda waxa kow ka ah ilaahay xaqiisa la siiyo waxa asal u ah qofkaasi hadduu ilaahay xaqiisa siin waayo ama ummadaas ilaahay xaqiisa ay siin weydo oo cadaalad laga sugo dadkaas waa dad ambaday oo hallaabay shaygii uguba weynaa in uh, la xaqiijiyo cadaaladii ugu weynaydba kole dee dadkaasi kaba tegeen bay ilaahay dulmiyeen oo iyay hadh u jiidayaan ma dad masaakiin oo ducafaa bay hadh u jiidayaan waa astaanta kuu xaqiijinaysa iimaan laawo inaanad cadaalad ka sugi karayn ilaan aslu cadaala waa altawxiid lilahi subxaana wa tacala iyadoo ilaahay la waxido لذلك baa adlamu ulm aw akbaru ulmi waxa uu noqday ilahay xaqiisa laga qaado waataa aayadda ilahay uu ku tilmaamay faman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiban aw kadaba biaayaati ayaa markii ay soo degtay aayaddii ilaahay uu yidhi aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum biulm ulaaika lahum lamn wahum muhtaduun aayadaasaa soo degtay ilaahay wuli dadka muminiinta ah iimaankooda aan ku darin dulmi kuwaasaa nabadgelyo leh kuwaasaana hanuunsan asxaabtu madaxay qabsadeenoo waxay dhahan wade waar qof walo inaga midihiba iimaankiisa dulmi kolley wuu ku daray ila waynu gafaynaayo innagaa isku gafayno oo dhacdhaceennu wuu badan yahay dee haddii qof waloo dulmi sameeyaba bilaa iimaan yahay oo iimaanku inuu bilaa dulmi noqdo ay tahay dee amniya hanuuntoona haddaa ma lihin waabay warwareenba su-aashan asxaabtuna had iyo jeer wixii ka qarsooma nabiga ula iman jireen calayhi salaatu wasalaam sida uu qofku jahliga kaga bixi karaa waxa weeye inaanu dugsanin jahliga ee uu maarkaa si uu uga foqo ciddii ka fujin karaysa lasoo doonto marka su-aashii bay nabiga weydiiyeen wuxuu ihi war saa moodeen ma ahee dulmigan aayaddu meesha ay ka saartay anfiyaysa waxa weeye waa shirkiga iyo gaalnimada ka la diidaya in iimaanka lagu daree khatartae baabiinaya waa kaawi ee ugu dhibaatada badani miyaydaan maqan adoonkii wanaagsanaa ee luqmaanulxakiim laodhan jiray markii inankiisa uu waaninayo shirkigu ka waaniyo wuxuu ku sababeeyey ina shirka la dulmun cadiim aayaddaasuu soo daliishaday nebigu calayhi salaatu wasalaam gaalnimadu waa dulmi aad iyo aad u weyn marka halkaa waxaa ka baxaya dee dadkan xayaysiinaya gaalada iyo qof aan cadaaladba lahayn inay idhaahdaan wallaahi nimankaas maaragtay ama cadcad ama alaabta fiican helay adduunyada war dadkaasaa maaragtay cadaalad u dhowe Ah, markii dabeetana qofkii uu la jarjeedinaya wuxuu leeyahy haddaynu nahay dee adduunyada saddexaad ama haddaynu nahay caalamka islaamka dee kolley cadaalad lama haynine afrika dee kolleyba cadaalad laguma haynine oo hadda halkee cadaalad lagu hayaa <coughs> meeshan laysku cawaraya adduunyadii oo dhan inta iyadii soo dhaaftay liqaysa ayaa cadaalad haysa macnaa markaad tidhaa ah, caalamulislaami cadaalad laguma hayo afrikana cadaalad laguma hayo dee kacada haddaa cadaalada ku hayaa waa kii almuhim aayadda waxayna baraysaa aslu ulmi inuu ya imaan la-aanta inahu laa yuflixu lmujrimuun saasaaba ilahay u tilmaamay mujrim liibaano macnaheedu waa maxay kaasaa mujrima waaya waxa ilaahay uu sii fasiraya haddaba bal siday aayaadka u beeniyeen iyo siday ilaahay ugu been abuurteen been abuuradkay sameeyeen macnaha halka uu gaadhsiisan yahaybaa sharaxu ka bixiyay rabbi markaasaa ilaahay wuxuu wayacbuduuna min duuni illaahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum waxay caabudeen waxaan ilaahay ahaynoo aan dhibna lahayn dheefna lahayn ilaah labadaasaa u asala adigu maxaad ku dugsanaysaa ilaah dhibna laga waayo oo ka diida aan dhibi karayn dheefna laga waayo ka taageeraha u ah ee caabudayaan waxba ku tari karayn bal muxuu ilaah ku noqonayaa waa kaas wax ilaah uu ku noqonayaa ma jiro ilaahay labadaa arimoodbu cid walba ilaahnimadiisu ay kaga duwan tahay oo aayadaha soo socda waxay sharxi doonaan inuu ilaahay dhibna leeyahay dheefna leeyahay ayay sharxi doonaan subxaana wa tacaala marka waa caqiidada qofka muslimkaa ah, tani asal bay u tahayoo markaad inuu ilaahay dhibna kuu geysan karo dheefna ku siin kara aad ku qanacsan tahay waxaa qof kalsooni aad u badan qaba oo aan jinna ka warwaraynin insina kama warwaraysin insina kama baqaysid jinna kama baqaysid kalsoonidaad aad iyo aad bay u fara badan tahay qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allaahu lana huwa mowlaana waxaad leedahay annaga wuxuu ilahay qolunbaaba nagu dhaca baldadoo dhamme ha soo ururaan waxaan ilaahay qadarin igu rideen marka kalsoonidiidaa qofkii aad u badanaysa aad u badanaysa halka laga yaabo qofkaan iimaanka lahayn ama iimaankiisu daciifka yahay in yaqiintiisu badan tahay oo jinki jin fara badan uu ka warwaro idhaahdo wallaahi in la dureeyaan u malaynaya waxaan u malaynaya in jinjiiray kii saaweegaba waxaan u malaynaya inuu kaasi isinbiiray waxaan u malaynaya halkaa la raacay warwarka faraha badane qofkan haysta iimaan yaraan buu sheegaya laakiin qofku marka kalsoonidiisa ay aada u badan tahay waxa uu raacayaa tilmaanta nusuusta ay barayso waaya <clears throat> kaasay caabudeen waxay ku sii dareen wayaquuluuna haaulaai shufacaauna cinda allah markii la yidhi dee dhibna male dheefna male waa ka halkaa fadhiya maxaa ku caabudeen waxay dhahaan ilaahay bay sallaan u yihiin bal sallaankaanu ilaahay u fuulaynayo ilaahay bay nooga ergaynayaan aakhiro oo cadaabkaanu sidaa kaga nabadgelaynaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam erayga qul baa soo noqnoqonaya qul sidii suuratul iyo suuraddan aynu shabah ka dhexaysiinay aynu suuraddan iyo suuratul way isku egyihiin waayo suuratul ancaam qul baa ku badnaa waa garnaqsi waxaweye dhaabad la hordhigaya dadka waa tilmaamihii iyo xujadiioo nabiga la siinaya calayhi salaatu wasalaam sidaadhe oo sidaadhesee looga garhelaya qof ilaahay uu u laqimayo qul atunabi'uuna allaha bima laa yaclamu fi samaawaati walaa fi lard uma ilaahay baa u sheegaysaan cer iyo dhul oo isagu iska leeya maamulayo wax aanu ku ogayn macnaheedu kolka ay yidhaahdaan ilaah cibaado yeeshay baa jiro oo caalamka jooga macnaheedu waxa weye ilaahayna ma sheegin dee ilaahayna ma sheegin oo intaasoo daliil baa ka warramaysa marka waxaan rabbi ogeyn baanu ognahay baa meeshii ka soo baxaysa taasina ma jirto marka annagu ilaahay baanu rumaysanaynae idinka idin rumaysan mayno ilaahay baanu ilaahnimada siinaynaae sanam siin mayno iyo shaydaan iyo jin iyo hawo subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun waa jawaabta eray kufriya markaad maqasho eray iimaanlaawa yeedhinayo diiniya ilaahay uu kaga horjeedo markaad maqasho jawaabtiisuu qur-aanku ina barayaa waxa weeye subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun subxaana allaahi camaa yasifuun wamaa kaana annaasu ilaa ummatan waaxida ilaahay baa wuxuu uhi wamaa kaana annaasu dadku may ahayn ilaa ummatan waaxida ummad keliya ahaayeen fakhtalafuu dabeetana way iskhilaafeen walowlaa kalimatun haddaanay kelmadii sabaqat min rabbika ilaahaaga xaggiisa ka horu marin oonu qorin laqudiya baynahum dhexdooda waxaa lagu kala go-aamin lahaa fii maa fiihi yakhtalifuun shayga ay isku khilaafsan yihiin ayaa cid xaqle iyo cid xaq daran lagu kala go'aamin lahaa wayaquuluuna gaaladu waxay odhanayaan lowlaa unzila calayhi aayatun min rabbi oo maa lagaga soo dejiyo aayad ilaahay xaggiisa iyo mucjiso oo markhaati furta muxamed qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow inama alghaybu lilaah waxa maqan oo dhan ilaahay baa leh faqul inama alghaybu lilaah shayga maqan oo dhan ilaahay baa leh fantadiruu suga innii anugu macakum anigoo idinla jooga min almuntadiriina kuwa sugayaan ka mid ahay waxa dhacaya taariikhdii adduunyadana ay dib ugu noqday maadaam taariikhda fog ee aan markhaati kala lahayn isaga aynu marti uga nahay isaguna uu inoogu deeqay basharkan iyo asalkiisiba ilahay uu ka warramayo dabeedna waxa uu rabbi leeyay berigii hore dadku waxay ahaayeen ummad keliya ummad keliya oo ku midaysan xaqa sida uu cabdilaahi bnu cabaas laga soo wariye uu sheego waxaa ku fasirayaa dadku kaana bayna aadam wanuux casharatu quruun kulluhum cala alislaam uma waqaca alikhtilaafu bayna annaas wacubidat alasnaamu waalandaadu waalawthaan fabacaha allahu rusula biaayaatihi wa bayinaatihi wa xujajihi albaaliqati wa baraahiinihi addaamiqa waxaa u dhexeeyey buu leeyahay nebi aadam iyo nebi nuux nebi nuuxna wuxua rususha kii horeeye toban marka dhammaantood islaam bay ahaayeen midna wakhtigii nebi nuux ayuu soo bilaabmay shirkiga iyo gaalnimadu waktigaasaa shaydaanku dadka ula kacay wakhtigaa ayuu ku guulaysta oo haragga u turu aada u diliyey intii hore midhmidhunbuu soo yaro dhex gelayay qaabiil iyo kuwii la midka markan dambe aad buu u hurgufay dadka jamac badan buu ka samaystay waa ka xadiidka saxiixa nebi maxamed ka sugan calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya halka uu ka soo galay shaydaanku inay tahay meelo dadkaba imika looga digo oo sawirada iyo xabaalaha iyo waxaa islaamku aad iyo aada uga digo halkaasuu shaydaanku soo sallaystay oo dadka kaga faa'idaystay oo dad saalixiin ahoo wanaagsan oo qowmu nuux ka mid ahaa ayuunbaa markii ay dhinteen ayuu ummaddoodii iyaga ka farcantay ee ubadkooda ahayd buu shaydaanku la hadlayoo wuxuuhi war nimankii wanaagsanaa hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel niman la ilaawo maaha nimankaa waxa ay mudan yihiin inaad taallooyin u samaysaa iyo sawirro waaweyn oo dabeetana sawirkaa markaa aragtaan waa khushuucaysaan ilaahay baa u khushuucaysaanoo siday ilaahay u caabudi jireen ayaydin idinkuna ilaahay u caabudi doontaan ilaa shaydaanku waa xariif sharku xariif ku yahay marka si aa u khushuucdaan si aydaan cibaadada uga daalin si ilaahay siay u caabudayeenoo kale idinkuna u caabudaan taalooyin waaweyn nimankii u sameeya waa loo waaya taalooyinkiibay u sameeyeen qarnigaasina uu raawaxay ilaahay bay caabudayeen laakiin taalladay eeganayeen ay dugsanayeen qarnigaasi markuu meesha ka baxay kuwii ku xigayna wuxuu ku yidhun aabbayaashiin kuwan buurbuuran bay caabudayeen taalooyinkan meesha taagan kuway caabudayeen sanamyaashaasay ahaayeen waayahay bay idhahdeenoo way ka qaateenoo sanamyaashiiba ilaahyaal ka dhigteen oo xaqii ilaahay ay siiyeen ay dul fadhiisteen ay u khushuuceenoo ay baryeen ay gargaar weydiisteenay ku meeraysteen sida nimikaba loogu meeraysta wax la caabudo sanamyaashaas magacyada loo bixiyey waa magacyadii dadkii saalixiintaah ay lahaayeen suuratu nuux baa ilahay uu kaga warramay wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuha wayacuuqa wanasra waqad adalluu kaiiran waa nebi nuux halkaa marka uu cabanaya waxa uu leeyahay sidaa iyo saasay yidhahdeen waxay idhaahdeen markii ay iga hor imanayeen ilaahyaashiina xejistu ha ka teginabadha oo intaasoo sanamo magacaa la ydhahdo waa magacyadii saalixiintii waa wanaagsanaa magacyadoodi laakiin markan dambe dee sanam buu magac u noqday saa daraaddeed baa sawirka uu rasuulka ilaahay sala allahu caleyhi wasalam iyo taalooyinka u xaaraantinimeeyey waa adiga arkay oo dee taalooyinkaa waxwey dhaqamada dhaqaalaha faraha badan ay gaalada ku bixiyaan aad iyo aad in fara badan hadday qoys tahay iyo hadday qaran tahayba sawir baa la daba taagan yahay qolo waliba taaladooda way iska leedahay naxaasta ah ama dahabka ah lacagta faraha badan lagu bixinayo kiibaa weli daasadii tumaya oo u garaacaya ah, xabaalahana saas kale ilan sawir iyo xabaalaha islaasimsanaaye waa ka nebigu ka digaya calayhi salaatu wasalaam in duca iyo siyaaro un loogu taga mooyaane inaan waxba la moodin berigii horena dadka iimaanku intaanu qara yeelanin ka horna waabu mamnuucayba xabaalbaha ag marinagu ee markii dambe marka ilaahay iyo khaaliq iyo makhluuqa markay dadku aad u kala garteen wax farabadanna u caddaadeen buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabta kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha fa inaha tudakirukum alaakhira berigii hore waan idiin diiday xabaalaha booqashadooda imika waa soo booqan kartaan aakhirana way xusuusinaysa intaa wuxuu u raacinayaa iyaga calaf laga dooni maayo wey iyaga waxba la moodi maayee aakhiraa lagu xusuustaa saaxiibkaagii waalidkaagii halkanuu ku libdhay soo adna halkani kuma hurana waa inaad u camal fashaa halkanaa lamahuraan halkanaa daartii loo badnaa qofkii xusuus baynu helaa almuhim wakhtiga uu soo bilaabmay ee dadku ay kala jabeen wakhtigaasu ahaa markaasaa dabeetana nebigaa nebi nuux la yidhaahdo calayhi salaam ayaa ilaahay uu soo diro waa walu rusul ambiyuunbaa ka horraysay rasuulkii u horreeyey ayuu isagu ahaa sida xadiidka saxiixa ee qiyaamaha xaaladiisa ka warramaya dadku markay qiyaamaha nebi nuux u yimaadaan waxay odhanayaan anta awalu rusul rusushii ilaahay adigaa u horreeya bal ilaahay nooga erge waa ka isu sii dhaafinaya xaggaa iyo ambiyadii ka dambaysay fakhtalafuu way iskhilaafeen ma aha macnaheedu gaalnimay isku khilaafeen oo gaalo kala noocnooca bay noqdeen laakiin waxa weeye iskhilaafkan aayaddu ay sheegaysaa waa iskhilaafka asiilka ah ee ilaahayna qur-aanka aada ugu sifaynayno imikaba arkayno laba ummadoodunbay noqdeen gaaliyo islaam qaarna waxay ku hadheen rasuulkii ilaahay qaarna dee waxaad arkaysaa bay sameeyeen suuradu ay ka warramayaan labadaa qaybood walowlaa kalimatun sabaqat min rabbika kelmad ilaahay xaggiisa ka horraysay haddaanay jiri lahayn la qudiya baynahum fii maa fiihi yakhtalifuun waxay isku khilaafsan yihin waa lagu kala xukumi laha kelmaduna waxa weeye ilaahay caalam dambe oo aakhiro la yidhaahdo ayuu sameeyeyoo isaga uu ugu talagalay abaalmarin caalamkanna wuxuu ugu talagalay meeshii dadku ay ka camal qaadanayeen halkaas halkanna waa daarulcamal halkaasina waa daaruljazaa tartiibtaasaa timid markaa dadkan ilaahay xumaantooda wuxuu kula soconaya xilmigiisa iyo dulqaadkiisa xilmigaa iyo dulqaadkaasaa dad badani uu ku lugo-ay oo ay isu qaateen inay hagaagsan yihiinba marka qoraalkaa iyo qadahaasi haddaanu jirin ifkanaaba lagu kala diri lahaa oo kii mar kelmad kufriga ka dhawaajiyaba wadnuhu ilaahay goyn lahaa intii xumaan isku urursataba dhulku ilaahay la goyn lahaa dadkiisa wanaagsanna wuu dayn lahaa oo way kala muuqan lahayn lakiin arrinkii ilahay baa saa noqday waa nimankii gaalada ahaayo haddana nebi maxamed la murmaya wayaquuluuna lowlaa unsila calayhi aayatun min rabbih waar miyaa la siiya mucjise ilaahay xaggiisa ka timid maxamed marka aayadda ay sheegayaan waa aayad khaariqa lilcaada oo mucjise ah laakiin yaa laytahum codsigan ay soo jeedinayaan ee ay aayadda doonayaan wax mid ushii nebi muuse iyo hashii nebi saalixii sidii nebi uu dadka dhinta usoo bogsiinayay nebi ciise ama kuwa buka oo had iyo jeer u bogsiinaya iyo kuwa dhinta usoo noolaynaya saasoo kale aayaddan ay weydiinayaan maaha aayad qur aana ama aayad kawniya labada arrimoodba waa laba aayadood weeye weliba aayadda nebi maxamed la siiyey iyo mucjisadiisu isagoo mucjisaadka ambiyada qaar kasii waaweynba lahaa waa mid cajiiba waa mid khaalidahoo waaraysa mucjisada nebi muxamed qur-aanku waxay kaga duwan tahay mucjisooyinkii hore almucjizaat wal saabiqa lirusul qad insaramat laakina haadii khaalida ah. mucjisaadkaa hore iyagu way tegeenoo mucjiso waliba rasuulkeediibay la libidhay mucjiso imika jirtaa ma jirto laakiin mucjisada nebi maxamed waa mid waaraysa waa mucjisa alajyaal waljyaal bacdaha alajyaal qarniyada istaba socda cuquushooda la qarni waloo soo baxaaba wuxuu nebigu ka dhigan yahay inuu isagu mucjisadan u dhiibay oo uu hordhigay dabeetana caqligiisay la hadlaysaa fidradiisay la hadlaysaa way qancinaysaa waa mucjiso jiraysa oo waaraysa mucjisadan cajaa'ibkale waa ka nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam ambiyada ilaahay u xisiiya mucjisaad badane laakiin anugu waxaan aan rajaynayaa maadaama qur-aankan ilaahay uu siiyey mucjisadeedaasi inay noqoto ta ugu qancin badan rusushana ka ugu dad badan inaa noqda baan rajaynaya buu nabiguna caleyhi salaatu wasalaam marka waxaa nasku oo halkan ilaahayba ku diidan iyagoo mucjisadii u weynaahaya inay mucjisooyin kala codsadaan taasi waxay sheegaysaa adabarada iimaan la-aanta iyo afxumada ay leedahay faqul inama alghaybu lilaahi fantadiruu inii macakum min almuntadiriin qayb weeye mucjisada maqani shayga layaab kalay baadi doonayaan waa wax maqan waxaa maqan ilaahay xaggiisa ku maqan isagunba ogsoon waxa maqan haddii laga hari waayeyna canaadkiibaa soo socdae waar hanjabaadaas qaba oo waxa dhici doonaan idinla sugayaa idinkuna suga dabeecadii gaalka ayaa halkan ilaahay uu ku sharxayaa bal hadda eeg siduu ilaahay ula dhaqmo siduu nicmooyinkiisa ula dhaqmo sida xaaladiisu aanay ahayn wax lagu talageli karo oo toosanoo meel loogu soo hagaago qofka iimaanlaahu ii maleh markaasaa ilaahay halkan uu ka warbixiyey waidaa adaqna nnaasa raxma markaanu dadka dhadhansiina buu ilahay yidhi naxariis min bacdi daraa'a dhibaato dabadeed masatum taabatay dhibaato dabadeed marka ilaahay uu naxariisiiyo intuu dhibkii ka dulqaado idaa lahum waaba iyaga oo u sugnaaday makrun fii aayaatina aayadaha iyagiiba markiiba shirqoonayaan diintii ilahay baa laga hor imanaya qul waxaad tidha allaahu asracu makran ilaahay baa dhaqso badan xagga makriga inna rusulanaa malaa'igtayadu yaktubuuna waxay qorayaan maa tamkuruuna waxa shirqoonaysaan huwa aladii waa ilaahay yusayirukum fi lbari waalbaxr wuxuu idin socodsiiyaa badda iyo barriga labadaba inaad socotaan isagaa idiin sahla xataa idaa kuntum fi lfulk marka doonida dhex gashaan muuqaalka eeg waa maraakiibtii iyo baddii marka doonida dhex gashaan bani aadamow wajarayna bihim ay doonyihii dadka la socdaan biriixin dayiba dabayl wanaagsan oo fiican ay ku soconayaan doonyihii wa farixuu bihaa dadkiina ay ku farxaan dabayshaa iyo doonidaa socodkeedaba jaa waxaa u timi doonidii ama markabkii waxa u yimi riixun caasif dabayl miisaan badanoo wax jajabinaysa wa jaaahum lmawju mawjadiina waxay kaga timi min kulli makaanin dhan walba mawjadii baa kasoo butaacday wadanuu dadkii waxay maleeyeen annahum uxiida bihim in la koobay oo maanta cidhibtoodu ay go'ayso taasay isku qanciyeen xaaladdu markay halkaa marayso dacawu llah ilaahay bay baryaan mukhlisiina lahu diin iyagoo cibaadada u gooni yeelaya qaa'iliina iyagoo la ballan qaadaya la-in anjaytanaa min haadi ilaahayow waannu dhaaranay haddaad balaayada naga nabadgelisa lanakuunana min ashaakiriina kuwa ku mahadnaqaanu noqonaynaa ballantaasay qaadaan kow falamaa anjaahum mar alle markuu ka nabadgeliyo baddiiyo balaayooyinkeedii idaa hum waaba iyagoo yabquuna fil ard dhulka fasahaadinaya bikayri alxaq gardariya kibir bay ku fasahaadiyaan yaa ayuha nnaas dadow buu ilaahay yidhi gaaloy innamaa baqiikum calaa anfusikum kibirkiinna iyo gardarradiinnu idinka idin dambarsanaysa naftiinnay saarantay mataaca alxayaati dunya adduunyada raaxadeeda ayaa raaxaysanaysa aw fii mataaci alxayaati dunyaa maalmahaa yare adduunyada aad joogtaan baa ku raaxaysanaysa uma ilaynaa xagga iyagu ahaaday marjicukum halkaa usoo noqonaysa fa nunabbi'ukum waxaannu idinka xisaabinaynaa idiin warramaynaa bimaa kuntum tacmaluuna camalkaa samaynaysaa saasaa ilahay uga warran bal dabeecadda kaafirku waa taa dabeecadda kaafirku waa taa waa nin shaydaan faruur xidho kolba dhanka ilaahay uu ka doonayo mooye dhanka kale u dhufanaya jidkii la yidhi soomar kolla xaggan uga duwayaa kolla xaggan uga duwayaa maba ku soo baydhayaba marka ilaahay wuxuu tilmaamay annaas erayga naas iminka dee waxa weeyaan wuxuu noqonayaa mar hadduu muuqaalkan leeyahay oo muctaqadkiisu caynkan yahay waa qofkii gaalka ahaa waa kuwa culamaau tafsiir ku fasira erayga naas inkastuu dadka ka dhexeeyo laakiin naaska dadka noocan u dhaqmay waa dadaan diiniya inaan lahayn marka ilaahay uu naxariisiiyo dhibaato ku dhacday dabadeed dabeecadda adduunyada taasa dabeecadda adduunyadu ma aha dhibaato isku jooga ma aha naxariis isku joogana leanna waa meel aynu ku imtixaanan waxaad ugu tala gashaa marka horeba sidan qur-aanku uu tilmaamayo dhib iyo e, dheefistaba yaalla inugu talagalo inna maca alyawmi alqad maanta waxa helinaya berito beriya maantana way kala duwan yihin duruuftooday kala leeyihin dawaamu lxaali min almuxaal baa laydhaha xaalad keliya inay adduunyada daa'imto muxaal weeye islaamaha ka maahmaahay oo waxay idhaahdeen balaa intay kaa maqan tahay ee eh, qayrkaabay ku maqantahay bay dhahdeen baladeekata kelmadda ah weligaa ku haysan mayso way kaa yar maqantay laakiin inta adiga kaa maqantay qaar kale ay soo jafaysa malaguma suuq waayo suuq buu leeyahay iyo malaa'igta balaayooyinka ilaahay uu soo dhiibayu ee soo waaridaya marna suuqoodu waa adiga marna suuqoodu waa saaxiibada marka iska diyaargarow iska diyaargaroo waxaad ku talagashaa maanta haddaad sita inayd xaaladan isbedelaysa ku talagal dabeetana iyadoo wuxuu kuu barnaamijaysan yahay oo sidaad ugu talagalaysana ilaahaybaaba kitaabkiisa inoogu sharxaye wixii kuu yimaado laba yaabi maysidba saalixiinta iyo ambiyada nebi maxamed hormuudkaah calayhi salaatu wasalaam haddii aad u fiirsato mid walba malag wuxuu u imanayaa nusuusta saxiixa markaad ahrido isagoo iska diyaara mid waliba sakaraadkiisa wuu yaqaanaa mid waliba dadka wuxuu uga warramayaa sida uu dhimanaya iyo marka uu dhinta waxa ay ka yeelayaan iyo inuu imika dhimanaya iyo arrimihiisi o dhan buu uga warramaya iyadoo wax shida ahiba aanay ka hayninba leanna wuu diyaarsanaa marka horeba qofkani marka almuhim waxaynu uga jeednaa dabeecadda adduunyada taasa waa tanaynuu dhagoolaynayno waynu iska dhagatiraynaa qofkii mar hal marun baynu soo baraarugna marka laydhaha walaalkaaba dhintay ama saaxiibkaaba dhintay innaa lilah miyuu dhintay ma odhanaya anaa berrita macnaheedu waxa weeyaan laa samax allah haddii imika aan dhintay buu kuleeyay laa samax allahu ilaahay ma qadarabe eh ama hebelow haddaad imika adigu dhimato alla ma qadarabe eh macnaha taasi waxa weye iska yar durkin weeye iska yara durkin oo qofka iska durkinaya wey waaya dabeecaddii adduunyada marka ay soo marto ee naxariis ilaahay uu siiyo dhibaato kadib idaa lahum makrun fii aayaatina shirqoolbay kula dhaqmayaan ilaahay diintiisi marka halkaa waxaad ka aragtay wixii qofaan diin lahayn u kordhaa diintunbuu wax ku yeelayaa halka qofka diintale wixii u kordha diinta uu ku saacidayo waa darxumada haysata weeye qofkaan iimaanka lahayn idaa lahum makrun fii aayaatina macnaha aayadahaygiibay shirqoonayaan ilaahayna naxariis buu siiyey naxariistii ilaahay maxay ku waxyeeleeyeen ilaahay diintiisii macnaha naxariista waxay noqonaysaa qiyaado iyo hormuud ayaa laga dhigo madaxtinimadii caalamka loo dhiibay waxay noqonaysaa aqoon cilmi oo loo furay oo ceriyo dholba ay quuseen waxay noqonaysaa dhaqaalo fara badan oo la siiyey imkaaniyaad fara badan marka la isugu hagaajiyo oo dhibkii haystay laga dulqaado markiiba diinta ilahay bay kula soo jeesanayaan waxa la khadidaya iyo waxa la balaangaraynaya waxaaso dhan waxaa laga hor imanaya ilahay diintiisa dabeecadda kaafirku waataa saas ilahay uga horrama laakiin waxa uu tilmaamay makrigaa isaga ah waa baatilun maadaama huwa makshuuf shirqoolkani kol hadduu ilaahayna og yahay malaa'igtiisuna og tahay yaa inuu makshuuf yahay wax fashilan balaad waxaad ka warantaa qofka soo qorshaynaya wax la arkayaba wax la arkayaabuu soo qorshaynaya marka ilaahay wuxuu tilmaamay ilaahay iyo malaa'igtiisuba takhtiidka iyo makriga kaafirka inay hortaagan yihiin quul illaahu asracu makran ilaahay baa ka makri dhaqso badan ina rusulanaa yaktubuuna maa tamkuruun rusushaydu waxaa makriyaysaanay shirqoolaysaan bay qorayaan ilaahayna wuu u muuqdaa oo makrigiisii baa hor yaalla makriga kaafirka malaguna waabu arkayaa wuu qorayaa oo wuu og yahay waxa kaafirka u wado marka halkaa waxa mu'miniinta iyo diinta ilaahay la safan ilaahay iyo malaa'igtiisa kaafirka shirqoolka samaynayana waxa la safanayo shaydaan walaa shak shakina kuma jiro cidda ilaahay malaa'igtiisu ay safkooda ku jiraan ay la safan yihiin inuu guulaysanayo lidaalik baa la tilmaamaa makriga gaaladu haddii uu ku duldhici lahaa cidaan islaam ahayn waaba la waayi lahaaba caalamka macnaha takhdiidkooda iyo balaanka ay leeyihiin iyo shirqoolkoodu heerka uu gaadhsiisan yahay sida daqiiqa u yahay inuu weyn yahay buu ilaahay ka markhaati furay wain kaana makruhum litazuula minhu ljibaal la tazuuluna waa lagu fasiray iyo litazuula labada waa la akhriyay shirqoolkoodu waxa uu u dhowaaday buu ilaahay yidhi in buuruhu la dhaqaaqa balaayo iyo baaska la ysku xidhxidhayo inay buuraha ku qarxiyaan bay u dhowaadeen makrigoodu inuu weyn yahay bay aayaddu muujinaysa marka makriga haddaanu muslimka ilaahay wehelu ahayn oo aanu ka hortaagnayn caalamkaba may jireen ummad kastoo makrigan loo sameeya caalamka way ka bixi jirtay laakiin kuwan ilaahay bay leeyihin iyagoo arrin buran mahayaanoo wa iska daciif degamdegam arrinkoodu yahaye ilaahay bay leeyihin ilaahay iyo malaa'igtiisay leeyihin itaalkooda wax kastaba ha ahaadeen dad saalixiin oo wanaagsanoo mar walba loogu hiilinayaana way ku jiraan saasibaa markaa taasi bushaara inoo tahay bushaaro ayay inoo tahay aan mudnayn kollayba dee in la ma ahee waxa weeye laakiin wax qofka muminka uu heshinayo wey subxaanahu watacaala ilahay baa ugu bushaaray dabeecadii kaafirka waxay noqotay inuu ilaahay yaqaano kolkuu dhiban yahay markuu ladan yahayna maya aayaduhu marar badan bay taa kusoo celinayaan dabeicadda qofka muminkaah taa maahe mar walba ilaahay wuu yaqaanaa mar walbana ilaahay wuu mahadnaqayaa wixii nicmaha uu siiyo marka wax ku dhacaana wuu sabrayaa oo kolkaasu dabeedna ilaahay subxaana watacaala inuu waxani ka yimi xaggiisa ayuu ogsoon yahay labada xaaladood laakiin kani markaasubuu ilaha yaqaana marka kalena ma miyir qabo muuqaalba haddana ilaahay uu bixinayaa gaalkii oo badda maraya oo dooyin sallaxan fuushanoo xaaladiisii ay caadi tahay oo lagu dalxiisaya halkaa ayaa waxa soo dhacay caasifka ah waa dabaylihii cajiibka ah marka ay ku dhuftaan badda biyuhu ay saa u gariirayeena labaatan labaatan ama soddon soddon mitir biyuhu kor u kacayeen ilan ilaahay unbaa gilgilaya sida fujaanka had iyo jeer marka biyuu ku jiraan loo gilgilo biyuu halkay tegayaan fujaan biyo ku jiraan haddaad imika saa u dhaqdhaqaajiso dee in meel bay ka baxaysaa biyaha ilaahay gacantiisa ku jirtaa badani markuu saa u dhaqdhaqaajiyo dee adiga arkay burkaanahay ka warramayeen berigii dhawada iyo balaayooyinka lagu saliday dadkaoo waxay idhaahdeen baddiibaa labaatan mitir intay biyaheedu kor u kaceen ayaa afar kilomitir berriga gashay bay idhahdeen macnaha ilaahay unbaa dhaqdhaqay oo dhaqdhaqaajiya subxaanahu watacaala marka caasifkaasaa intuu yimid ayaa dabeetana madaxa la qabsaday mawjadiina markaas isku kacday markaasaa qayladii isu badatay markaas ilaahayow ilaahayow ilaahayow haddaadna nabadgeliso wallaahi inaanu mahadnaqi doono waa arrin cajiiba muuqaal la yaab la weeye qofkii badda maraa garanaya lidaalik baa nimankii qurayshyada gaaladaha mid ka mid a ah. ayaa saaxiibadii waraysanaya wuxuuhi war waxaan idin weydiiyey ninkan maxamed la yidhaahdaa horta badmareen miyuu ahaa markaasay idhaahdeen maya weligiiba de intaynu taariikhda ku ahayna makunbuu joogaye badaha iyo dadka ka tijaareeya maaha wallaahi haddaa ninka arrinkiisu caadi mahabu sida uu badda uga warramo qur-aankiisu ayaan arkayoo nin aan badmareen ahayn sidaa ugama warrami kara buui badda <laughs> ninbaa miyigeennan uu ka tegay isagoo berigii cadanta la tegi jirayoo maalintaasaa bada horraysoo doonni buu raacay doonnidiibaa dabeetana ceerceertay markaasaa wuxuu hi warlingeed la qabsadaana wala miyigii waxaanu arki jirnay hadduu qofku dhacayo geedunbuu qabsan jiray war inlan geed la qabsadaana macnaha taasi waxay ka turjumaysaa qofkan inuu isdhiibay marka muuqaalkaa la yaab kaleh ee marka horena farxadda leh marka dambena warwarka badan leh ilaahay uu aqoonsaday ilaahay uu ballanta u qaaday ilaahay uu kaga baxay intaasuu rabbi isdabadhigay dee sidaasaa ilaahay uu kugu tilmaamaya qofkii bilaadiinta haddaad qaadanayso markaasaa rabbi waxau uhi waladii yusayirukum fi lbari waalbaxr xataa idaa kuntum fi lfulki marka doonida dhex gasheen markabkiina waa dooniyumbardow wa jarayna bihim doonyihii ay la socdeen jarayna ficilka manaa faacilkiisa nuunta nuunisuha waa doonyihii wajarayna ay sufun bihim ay binaas biriixin ayiba doonyihiibaa dadkii la dhaqaajiyey dabayl wanaagsan berigii hore de ajiinku aanu jirino sharaaca loo taagi jirayna baasha waxa hagayay dabayshu kolba sida ay tahay oo xaaladeeda noqonaysa imikana waa noocii mishiinkii dee ilaa itaal kastaba halaadee marka waxaan weyne yimaado isba wuxuunu la mid yahay shiraaci adkaayshiraaciyo dabayl adag hesheen wey biriixin dayiba marka iltifaat baa la idhaahdaa balaaqada qur-aankay ka mid tahay iyo fasaaxadiisa marka hore hadalku sibuu socday si labaad buu isu bedelay si saddexaad buu isu bedelay markii hore ilaahay waa iska saa idin yeela saa idin yeelay dabeetana iyadoo qaybka uu hadalka ku socdo ayaa si toosa ah ilaahay addoommihuu la hadlo wuxuu idhi xataa idaa kuntum filfulki marka doonidii gasheen iyadoo hadalku si toosa ah dadkii ugu wajahanyaba haddana dhinaca kale ilaahay u dhigayoo markaasaa wuxuu ihi wajarayna bihim biriixin dayiba markaasaa doonyihii ay dadkii la socdeen kolkii horena adaa lagula hadlay ilaahay baa laga warramay dadkiibuu la hadlay haddana dadkiibuu ka warramay hadalkaa kolba dhan loo dhigayaa wuxuu u kordhiyaa hadalka macaan buu u kordhinayaa markastoo iltifaat la sameeya min alhayba ila takalum ila alkhitaab qofka soo jeedkiisu ka qayb qaadanaya warsookii hadalku sidau socday goormuu baydhay wuu soo jeedsanaya wixiibuu dhegaysanaya wixiibuu eegay marka iltifaatkaasi waa waxyaabaha balaaqada keena ayuu ka mid yahay hadalka aad wanaajiya way ku farxeenoo markaasaa jaa'ataa riixun caasif waa alacasiira almudamira bahalaa dabaylahe wax baabi'iyo wey wa jaa'ahum lmawju min kulli makaan dooni saa u socoto dadkii dhex yaala oo mawjadii dul martay maxaa laga filaya wadanuu anahum uxiita bihim baa dee laga filayaa waxay maleeyeen in la koobayo inteennan midna kama baxayo midna kama baxayo mawjadaa isku dhacaysuunbay nagu habsanaysa way noo dhammaatay dacaw llaaha mukhlisiina lahu diin markaasay ilaahay baryeen iyagoo diinta u saafi yeelay waa diintii la diiday waa diintii lala dagaalamayay waa diintii la ceebaynayay addiin waxaa weeye lagu fasirayaa dacaw llaha mukhlisiina lahu ducaa diintani waa adducaa ogaaba qofka haddii duca laga waayo diin mahayo qofka ducaysanayaa ilaahay buu ilaahnimo u aqoonsan yahay ilaahay buu marti u yahay ilaahay baanu ka maarmaynin marka diintiisu way dhisantahay intuu duco leeya qofka asalka ducadu waa cibaadada buu nebigu sidaa daraaddeed baa ducadii diin loogu fasiray ballantoodu waxa weyl in anjaytanaa min haadii lanakuunana min ashaakiriin ilaahay waanu mahadnaqaynaa haddii aad halkan naga nabadgeliso halkan waa halka ugu daran wey oo maxay odhan waayeen waanu caabudayna oo kalaanu samaynayna oo kalaan shukrigii bay xuseen waxay garanayaan waxa ilaahay dadka uu ka doonaya inuu shukriya waxa ilaahay lagaga badbaadaa inuu shukri yahay waxanoo nicmo ah waxa jawaabteedu ay tahay inuu shukri yahay isgaranaya way garanayaan lakiin wasiiryadayaan markii uu nabadgeliyeyna idaa hum yabquuna fi lardi biqayri alxaq markiiba dhulkiibay gardarra ku fasahaadiyeen yaa ayuha naasu inamaa baqikum calaa anfusikum baqii baa ilahay u cabira baqi marka halkaa waxaad ka aragtay nicmadii ilaahay maxaa lagaga jawaabay nabadgelyadii ilaahay maxaa lagaga jawaabay eeg nicmuu ilaahay siiyo raxmad buu soo sheegay liannahu naafic nabadgelyuu soo sheegayoo wixii dhib ku dhacayay dadka ayuu ka joojiyay asalkeedabana bani aadamku labada u baahan yahay ama nooluhuba waa intaasu nicmo iyo nabadgelyo labadaa waxaan ahayno qofku u baahan yahay miyaad sheegi karaysaa ma jiro nicmona ka dheeftala haya niqmo iyo balaayona ka dhibkala haya marka nicmadiina sidaasay ula dhaqmeen oo aayaadkiibay kaga hortageen nabadgelyadiina kibir bay ka qaadeen bal xumaanka maad arki doontaa xumaan ka daran miyaad arkaysaa maya baqi baa ilahay u tilmaama baqi baqigu waa kibir baqigu waa xadgudub baqigu waa gardaro baqigu oo qofkoo naftiisa ku xadgudba waa ilaahay ku xadgudba oo dee awalulxuquuq xaqa kii ugu horreeyey dhaca dalka ku xadgudba dadkana ku xadgudba albaqi caqibatulwakhiim nabigu wuxuu leehy calayhi salaatu wasalaam cuqubooyinka dadku ay had iyo jeer dhibaatooyinka ay galaan laba shaybaa cuqubadoodu intaan aakhiraba la gaadhin adduunyada loo soo dadejiyaa dadka albaqyu qaiicatu raxim kibirka iyo qaraabagoysnimada labadaa arrimood nabsigooda iyo jawaabtooda qofku si dhaqsaaba u arkaa waa kaa ilaahay yidhi innamaa bagyukum calaa anfusikum baqyigiinaasi kibirkaasi hadday idinku idin haystaa marka adduunyadaabuu ku dhacaya lidaalik baa taariikhda marka aad u fiirsato dee sunnada qur-aankuba sida qur-aanku wuuna baraya iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam gaalba gaalka uu ka kibir badan yihi muslin iska dhaaf gaalada laftigoodu siday u kala kibir badan yihiin ayay u kala degdeg badan yihiin siday u kala dulmi badan yihiin ayay u kala degdeg badan yihiin mamlakadahooda iyo awoodahooda kuwa had iyo jeer aad waxu dulmiya ee kibirka badan lihi ma raagaan oo ilaahay gaalnimadana wuu qabanayaa dulmiga ay dadka ka gelayaanna wuu qabanayaa waa waxyaabaha dadka loogu bushaaraynaya ka midta mataaca alxayaati dunya uma ilaynaa marjicukum labadaasuu ilaahay isku lifaaqay baqyiga kibirka dhan walba urid kuwa maalmo waa mataaca alxayaati dunya noloshii adduunyadu yar raaxaysanaya wey waxaana dambeeya arrinkii ilaahay oo a u warramo waxay samaynayeen oo u xisaabiyo oo uu qabto taasaa dambaysa wakadalika ahdu rabbika ida ahada alqura wahiya daalima ina ahdahu aliimun shadiid qabashada ilaahay way daranta saasaa ilaahay naxariistiisii iyo nabadgelyadiisii uu siiyey qofkii aan diinta lahayn halkaasuu la maray laakiin dadka saalixiinta iyo awliyada ilaahay mar walba ilaahay bay ugu mahadnaqayaa nicmadiisa mar walba ilaahay bay ugu mahadnaqayaan nabadgelyada uu siiyo iyo barwaaqada iyo badbaadada uu ka badbaadinaya wixii ay ka baqayaan tusaale haddaba ilaahay uu bixinayaa ilaa waxaa la yidhi halkan mataaca alxayaati dunya inta ay waxaan samaynayaane baqiga samaynayaan waa intay halkan adduunyada joogaan dee waaba laga yaabaa inuu idhahdo dee haddaan adduunyadii helay waxan dee maxaa iga galay aakhiraba inuu idhaahdo ayaaba laga yaaba ama adduunyadiiba wax weyn u qaato ama fursadda adduunyada hadduu helay inuu aakhiro kaga maarmi karo inuu iskuba qanciyo ayaa suuragala ilaahay wuxuu ka jawaabayba adduunyadii waxay tahayba adduunyada muuqaalkeediibuu horteenna soo dhigay si cajiiba oo maaragtay waaqiciyah oo cid waliba ka markhaati furi karaysa oo halkan markaad magaalada uga baxdo tusaalahan waad arki karaysa marka guga roobku do ama dayrtu daado tusaalahan waa midaad ishaada ku ahrii karayso tusaalihii adduunyada kaasaa ilaahay uu kugu sameeyey waa miaalun xay waa maxsuus la arki karayo markaasaa ilahay uhi inamaa mataaca alxayaati dunya ma wax weyn baad moodaysa inamaa maalu lxayaati dunya nolosha adduunyada tilmaanteedu waxa weeye kamaa in biyo oo kale anzalnaahu min asamaa'i xagga kore aanu ka soo dejinnay buu lahay fakhtalada bihi ay bisababihi fakhtalada waxa isku dhafmay oo isku darmay bihi biyahaa la soo dejiyey daraaddii nabaatul ard dhulka wixii ka soo baxaya isku darmay waxaa dhulka ka soo baxaya oo mimaa ya'kulu nnaasu waalancaam dadkiiyo duunyadu wixii ay cunayeena ayaa hawray oo isku baxay qurux batay xataa idaa akhadat ilard markii ay dhulkii qaadatay sukhrufaha bilicdeedii wazayanat watazayanat weeye ay aad u labisatay dhulkii dhulkii uu noqday wax labisanoo aroos u eg wadanna ahluha dadkii dhulka deganaana ay maleeyeen annahum qaadiruuna calayha inay dhulka goosan karayaan hor waxbaa isugu keenagaaga waa goosan karayna ay yidhaahdeen ataaha amruna dhulkii waxa u yimi halaaga halaagayagii laylan aw nahaaran ama maalin buu u yimi ama habeen fa jacalnaaha dhulkii waxaanu ka dhignay buu ilaahay yidhi xasiidan mid gow ah kaan lam taqna bilams waaba iyadoon shalay jirinba aan waxba ka bixin baanu ka dhignay kadaalika sidaasoo kale baanu nufasilu laayaati liqowmin yatafakaruun dad fikirayaanu aayadaasaa ugu caddaynaa kii aan fikirayn isagu waa dhoohan yahy muuqaalkaasaa ilahay uu ka bixiyey adduunyada hadday kula weynti haddaad u haysato fursad cajiiba ah, muuqaalkeedu waa kaa waa dhul roob helay roobkana ilaahay baa keena biyihiibuu si fiican u aqbalay nabaadkiibaa aad u baxay dhulku markii hore wuu qaawanaaye wax baxay dad iyo duunyaba waxay cunaan labadan wuxuu ilaahay isu raacinayaa dhulka haddii uu geeda ku soo jawaabo xooluhu cunaan asagoo wixii dadku uu cunayee midha ahaa ee la dheefsanayay aanay ka bixin dee miyaa lagu kaaftoomaya nicmadaas waa kala dhimantay haddii wixii dadku ay ka baxaana wixii duunyadu aanay ka bixinna dee duunyadii baynu kusii noollahay maxay ku noolaanaysa marka dhulku la odhan karo bixitaankiisa iyo khayraadkiisa wuu badan yahay waa marka dadkuna wixiisa ka helayo midho iyo cunnaba xooluhuna waxooda ay ka helayaan waa dhul hawray fakhtalata bihi dhul hawray weeye oo isku baxay oo dhir aan la aqoon oon hore loo arki jirin ay soo baxday dhulkiibaa ilaahay waxa uu ku shabahay qof markii hore qaawanaayo intuu aad u labistay aad u bilicsan sidii gabadh aroos oo kale wakhtiga ay had iyo jeer ugu quruxda badan tahay waa markaa la hoynayo keedii loo geynayo dhulkiibaa sidaasoo kale noqday akhadat ilardu zukhrufaha wazayanat way bilicsanaatay oo dharkeedii bay qaadatay ilaan had iyo jeer dhulka maxaa hu u ah geedka dheer iyo geedka gaabanunbaa dharka dhulku yahay marka haddii uu dhulkii aanu geedba lahayn oo aanu caws lahayn oo aanu tigaad lahayn dee wuu qaawan yihi waa qof qaawan oo kale saa daraaddeed baa quruxda dhulku waxa ay tahiyo ziinadiisu geedka iyo daaqa iyaday halkaa taaganta oo ay ku tashadeen oo ay isku halleeyeen kuwii ilmo bani aadame meesha fadhfadhiya wadanna ahluha annahum qaadiruuna calayha waxay maleeyeen lowxamahubaane daniga wuxuu qur-aanku u cabirayaa laysa cindahum yaqiin dee yaqiin ma hayaan way maleeyeen ina waynu goosan karaynaa goormaynu goynaa ma berrita mise saadama sidii kuwii ay ka warramaysay suuratu nuun maya berri nooga dhiga ayaa waxa yimi arrinkayagi amarkayagii erayga amar qur-aanka ilaa sideed macnuu kusoo arooraa laakiin halkan cadaab buu taagan yahay cadaabkii ilaahay haamadaygiisii baa yimid burkaanihiisii iyo balaayadiisii baa yimi habeen buu yimi ama maalin dee wakhtiguma labadaasuu dhaafaa habeen waxay sheegaysaa iyadoo dadku aanay filayn in qaflad ku sugan yihin maalinkuna wuxuu sheegayaa dadka indhahoodoo shana ayaa wixii ay ku tabceen aanay waxba ka qabanayn wixii ilaahay markuu yimaado iyagoo soo eegaya ayaa ilaahay uu salabaynaya nahaaran macnahaasii sheegaysa fa xasiidan xasiidka waxaa la ydhahdaa marka had iyo jeer beerta la gooye gunta lagu ursado ee balka iyo raashinkaba laga guro ay salabaysanta kaan lam taqna bilams waaba iyadoon shalay jirinba meelaan waxba ka bixin baa la mooda sidaasibaa ilaahay muuqaalka adduunyada waa noocaaba ninbaa milyaneera lacag aad u farabadan leh waa la dhacayaa uun baankii unbaaba kacayaba dabeetana afku ku lugaynaya saaxiibadiisii kale u faanayunbuuba de warsanayaa buu kasoo horjeesanaya ninbaa xoolo leh waaba laga dhacayaa uun ninbaa adduunya iyo bagaash fara badan iyo bakhaarhaloo aadba u buuxa way gubanayaanuun dee in yarunbaabuu qofku ku farabixi karaa dhanka kale haddii looga wareegana dee adduunyadiiyo joogto oo camiran baaba dee isaga laga dhexqaadayaaba doo kafan yar lagu maro ayay qaar kale daasada u tumayaane iyagu dhexlayaan isaga iyo maalkii baan weligood ishalaynin iswaayaya bahashaa isku hallaynaysaan ilaahay u seegteen waa taa weeye wallahu subxana wa tacala aclam